bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh slى اllه عlيه وعlى آlه وصaxbه وsلم تسليimا kaثيirا إlى yوم الdin الdرس الxaadi والعشhruun dersiga koob iyo labaatanaad aayة الxijaabi wa fariidaة الxaj waxaa dersigaa koob iyo labaatanaad uu ku saabsan yahay aayadda ilaahay uu kaga warramay xijaabka iyo faralnimadiisa aayaddaasi soo degiddeedii iyo xajka faralnimadiisa fi sanati alkhaamisa sannadii shanaad ee hijrada dhexdeeda nasalat waxaa soo degtay aayatu aayatulxijaabi aayadda tilmaamaysa ama waajibinaysa xijaabka alkhaasati ee u gaarka ahayd binisaa'i rasuuli sala allahu calayhi wasalam ooryihii rasuulka oo xukunka ay sheegaysaa uu iyaga si gaara ugu socday wa hiya qowluh aayaddaasina waxa weeye hadalka ilaahay uu yidhi waidaa sa'altumuuhunna mataaca dumarkii waa oryihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii aad wax weydiisanaysaan shay fas'aluuhunna min waraa'i xijaabi waxaad ka weydiisataan oo dalabka ka dhiibataan xijaabka gadaashiisa iyo iyadoonka idinkoo aad kala qarsoon tihiin daalikum kiinaasi inaad sidaa yeeshaan ayaa adharu liquluubikum quluubtiinna tahaaradeeda u wanaagsan wa quluubihinna iyo iyaga laftooda quluubtooda haddaba walamru amarka la amray lisawjaati nnabiyi sala allahu calayhi wasalam amarkaa la siiyey ooryihii nebiga calayhi salaatu wasalaam amrun linisaa'i lumma waa amar sidoo kale la siinayo xijaabkii iyo dee asturaan dhammaan ummadda dumarkeedii liqowlihi tacaalaa baana arrintaa tusinaya hadalka alla uu yidhi yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniina yudniina calayhinna min jalaabiibihin waxaa ilaahay tilmaamayaa nebi moxamedow qul liaswaajika ooryahaaga waxa u sheegtaa wa banaatika iyo hablahaaga wa nisaa'i almu'miniina iyo raggaa mu'miniintaa dumarkooda waxaad fartaa yudniina calayhinna in jidhkooda ay ku sii daayaan min jalaabiibihinna jilbaabka ay xidhanayaan ee jidhkooda ay ku asturayaan waalculamaa'u culimaduna muttafiquuna waxay isku waafaqsan yihiin calaa mashruuciyati satri lmar'a sharcinimada gabadhu inay asturto lijamiici badanihaa jidhkeeda dhammaantii bima fii dalika satru lwajhi walkafayn iyadoo taana ay ku jirto jidhkaa la asturayo in wejigii iyo labada kafna ay asturaan waاkhtalafuu culimmadu waxay isku khilaafeen fii wujuubi dalika wejiga iyo labada kaf asturidooda arrintaasi inay waajib tahay waa isku khilaafeen fa faqaala طaa'ifatun qaybo culimmadii ka mid abaa waxay yidhaahdeen biwujuubihi waajibnimada satru lwajhi waalkafayn wa ukhraa qaybo kaloo culimmadii ka mid ahina waxay ku tegeen biannahu mustaxabun wejigii gabadhu inay asturtay iyo labada kaf inay mustaxabuun tahay wa jawazuu laha waxaanay u ogolaadeen qoladaa dambi gabadhii kashfa alwajhi wejigii inay faydo waalkafayni iyo labada kaf waaraajixu laakiin sida xoogga badani waxa weeye alwujuubu asturidaas inay waajib tahay wejiga iyo labada kaf anlaa yakuuna اkhtilaaطu bayna الrijaali bayna الnisaaءi wالrijaal waxaa kaloo la sharciyeeyey anlaa yakuuna اkhtilaaطu inaanu isdhexgal dhex marin bayna الnisaaءi dumarkii wاrijaali iyo raggii ilaa maca dii maxramin in maxram uu weheliyo mooyaane qof maxramnimo u saaxiib ahay gabadhii inuu ka agdhow yahay mooyaane wa huwa arrinkaasi ama ikhtilaadkaa la diiday caamun lijamiici caamun linisaa'i الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama wagayrihina waa xukun ku wada dhacaya oo ku socda dumarkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo dumarkii kale ummadda liqowlihi salى اllahu alayhi wasalam arrintaana waxaa u daliilo tusnaya hadalka uu rasuulku yidhi laa yakhluwanna rajulu nin iyaanu la gaar noqonin bimra'atin gabadh ilaa maca dii maxramin qof maxramnimo u saaxiib ahi inuu weheliyo mooyaane wa caamun aydan kanna ama arrinkanna waa arrin caamoo ka dhexeeya dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dumarkii kale wa fii hada alcaami isla sannadan shanaad dhexdeedii furida alxaju xajkii ayaa la faral yeelay calaa man cid baa lagu faral yeelay istataaca ilayhi xajka awooda sabiilan wadda ahaan liyatajamaca almuslimuuna si muslimiintu ay ugu kulmaan fii makata maka oo wayatacaarafu ay isu bartaan oo wayataxidu ay u midoobaan darsigani laba qodob buu tilmaamaya ama uu ku saabsan yahay qodobka koowaad waxa weeye aayat lxijaab waa aayaddaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga warramay xijaabka qodobka labaadna waa fariidat lxaj xajka iyo faralnimadiisa oo dee sannadan shanaad la sharciyeeyey haddii aynu ka horrayno qodobkaa koowaad oo aayat alxijaab waa aayaddaa ilaahay uu tilmaamayo waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab aayaddaasi sababu nusuul bay lahayd xilliga ay soo degtayna waa sannaddii shanaad ee hijrada sababteedu waxa ay ahayd markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu guursaday zaynab bintu jaxsh ee uu la aqalgalay ayaa waxaa loogu yeedhay rag ka mid mida saxaabadii weliimadii arooska marka markii ay yimaadeen ducadii ay ka soo qeyb galeen ayaa sheekadii ay la dheeraato xoogaa baa la yska sheekaystay oo dee habeenkii horey u bixi waaye rasuulku calayhi salaatu wasalaam xoogaa arrintaasi culays buu ka dareemay wuu baxay guryihiisii kaluu soo maray haddana uu soo noqday weli iyagoo jooga markii dambey dareemeen markaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam dee arrintaa waxa weeye doonayo aynay dee baxaan zaynab bintu jaxshin ilaa guriga lagu wada jiraa waa hal qol sida guryahan hadda ee kale wada nooc ah ee fadhi iyo hurde iyo wax kale isugu jira dee may ahayn ila kuwa waxaa laga yaabaa haddii xataa loo hoydo inaan la iska warhaynin qolalka kale laakiin kan waa qol keliya iyadiina waa fadhidaa raggii kale waxa weeye dee weliimada ka soo xaadirina waa joogaan sheekadiina waa tan la yaro dheeraatay iyadana dee culays bay ku ahayd dabcan oo xagga gidaarkay uga jeedsatay raggii si aanay waxa weeye dee wejigeeda aanay u arag way xishoonaysa dhacdadaasi markii habeenkaasi ay dhacday ayaa subaxdii aayaddani ay soo degtay tilmaamaysa in waxa weeye ooryaha nabiga calayhi salaatu wasalaam aan loo gelin haddii wax looga baahda iyo in wax la weydiiyana min waraa'i xijaab teedkaasi gadaashiisa in wax laga weydiiyo arrintana waxay markaa ku koobnayd gaar ku ahayd dumarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam sideedabana xijaab iyo jilbaab labadaba dee waa la isticmaalaye aslan xijaabku waa waxa gabadha ay ragga iskaga asturayso marka guryaha la joogo gidaar buu noqon karaa daah buu noqon karaa shay kaluu noqon karaa kaa xijaab baa la ydhahdaa jilbaabkuna waa maradaa weyne ay isku asturayso markay baxayso waxaana dee sidoo kale alxijaab si caamana waa loo isticmaalaayo kaa guriga marka la joogay iyo kaama ay ku baxaysaba ee waa la yidhaahdaa haddaba iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay baa haddana aayad kali ay soo degtay aayaddaa kale oo tilmaamaysa dumarkii si guud in looga doonayo inay xijaabka ilaaliyaan oo marka ay baxayaan jirkooda asturaan yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniina yudniina calayhinna min jalaabiibihin aayaddaasi waa caam xukunka ay ka warramaysana waa mid guudoo ka dhaxeeya oryihii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dumarkii kale muslimaadka ahaa intaba haddaba culimmadu markay ka hadlayaan xijaabka iyo sharcinimadiisa gabadhu jidhkeeda inay wada asturto oo xataa wejiga iyo labada kafna ay raaciso arrintaas inay mashruuc tahay la yskuma diidana waxaa kaloo aan la ysku khilaafsanayn gabadhii inay waajib ku tahay jirhkeedii oo dhan inay asturto marka laga reebo wejiga iyo labada kaf khilaafku markaa waxa uu ku jiraa wejiga iyo labada kaf inay asturtaa ma waajibbaa mise ma aha culimada qaarkood waxay leeyihin waa waajib culimada qaarkoodna waa say u badan yihiin inaanay waajib ahayn bay tilmaamayaan arrintaasna waxay ku salaysan tahay aayadda qur-aanka walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha ilaa maa dahara minha baa khilaafka ku jira tafsiirkeeda ilaa maa dahara minha mufasiriinta qaarkood waxay ku fasireen wejiga iyo labada kaf ilaa inta muuqanaysa waa intaas culimada qaarkoodna waxay ku fasireen ilaa maa dahara minha in looga jeedo muuqaalkeedan guud iyo jooggeedan caadigaadi ile kaama qarin karte oo qofku si waluu jidhkiisa u asturo jooggiisa ma qarin karadee iyo dhumucdiisa iyo dhararkiisa toona marka ilaa maa dahara minha intaa looga jeeda culimada qaarkoodna ku fasireen culimada le waajib ma aha gabadhu wejiga iyo labada kaf inay asturto haddama diidana inay asturtaa inay fiican tahi oo sunnati waxle way u wanaagsantii laakiin dee qodobka laga hadlay waxa mawaajiba mise ma aha mawaajiba mise ma aha waxaa kaloo nusuustu ay tilmaantay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay inuu diiday alاkhtilaaqu bayna الnisaaءi wالrijaal in ragga iyo dumarku ay isdhex qaadaan oo ay isdhex galaan waxaa la mida dee khalwadii ninkii iyo gabadhii ay isla gaar noqdaan iyana waa arrin caamo dumarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dumarkii kale muslimaadka ahaaba xukunkaa iyo taxriimkaa waa wadaagayaano midnaba looma ogola haddaba markan la eego xijaabka kaa sharciga ee dumarkana laga doonayay shareecadu ay fartay waxay leeyihin culimadu waa xijaabka laga helay sideed shardi markaasaa la odhan karaa alla ilahi waa kii sharcigu uu doonayey gabadhiina wujuubkaasi uu kaga dhacayaayo dee qof waajib ka soo baxay ay noqonaysa waxaa shuruudaha ka mid a ah an yakuuna saatiran lijamiici badani lmar'a gabadha jidhkeeda inuu wada asturayo oo hadday xagga sare tahay iyo hadday lugaha tahay dhinac walba inuu ka asturayo waxaa kaloo shuruudaha ka mid a ah an yakuuna safiiqan laa yushifu camaa taxtah inuu yahay mid cufan oo waxaa yacni ka hooseeya aan laga dhex arkayn waa inaanu khafiif ahayn ama mid duntiisu kala fogfog tahay oo laga dhex arkayo oo shaandho oo kale ah inaanu ahayn ama khafiifoo waa inuu qara leeyi khasab maaha inuu culus yihi shardi maaha laakiin waa inuu yahay mid uun aan jirhkii jirka dee aan laga dhex arkayn oo khafiifa waxaa kaloo shuruudaha ka mid a ah an yakuuna fadfaadan waa inuu yahay mid ballaadhan hayra dayiq oo aan cidhiiri ahayn oo gabadhii waa inaanu ku dheganin xijaabka haddii uu kuba dhegan yahay dee jirhkii buu muujinaya fitantii laga cararayna halkaa waa ka soo baxaysaa marka mar hadii jirkeedii uu ku dhagan yahy xubnihii buu sawirayaa bay ka dhigantah waxaa kaloo loo shardiyaa anlaa yakuuna musayanan mid aada u qurux badan de waa inaanu ahayn bilicdiisu waxa weeye ay soo jiidasho dheeraada leedahay de ile gabadhii waxaa la diidayaa raggii inaanay ku fitnoobin oo aanay daba dhaqaaqine waayo dee aslan raggii waxaa ku abuuran damaca dumarka ilaahay baa ku abuuray subxaana wa tacaala markaa gabadhi iyadoo marka horeba laga yaabo ninkuinu si ugu hanqaltaagay markay mare aad u qurux badan soo xidhatana dee arrintu way ka sii daraysa waxaa kaloo shuruudaha ka mid a anlaa yakuuna mutayaban xijaabkaa gabadhu ay xidhanaysaa waa inaanu ahayn mid udug la soo mariyo bariyo lasoo udugayey ka ay ku soo baxayso oo dee rasuulku alayhi isalaatu wasalaam waa kii tilmaamayay gabadhii intay soo marsato cadar deetan raggaa ajnabiga ka ah hormarta amaba ag maraysa inay zaaniye tahay buu rasuulku sheegay calayhi isalaatu wasalaam waxaa kaloo shuruudaha ka mid ah inaan u shabihin xijaabkaasi ay gabadhu xidhanaysaa libaas arijaal maryihii ragga waa inaan u ekayn oo inay macawis iyo shaar soo xidhato ama surwaal iyo shaar xidhato ama khamiis soo xidhato cidda lama ogola oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waa nacdalay dumarka ragga isu ekeysiiya iyo ragga dumarka isu ekeysiiya waxaa la a dee inay dee xataa cimaamad qaadata lama ogola ila cimaamad waa maryihii ragga u gaarka ahaa soo ma iyo koofiyad iyo kabihii buudhka ahaa ee ragga u gaarka ahaa iyo waxaasoo dhan mararka qaar waynu aragnaa inagu iyadoo dumarka qaarkood qaar baaba khamiis xidha marka qaarkood meelaha tik soo maha intaasay ka dhigtaan fiyuus ku raadiyaan khamiis cad bay soo xidhanaysaa cimaamad cas bay soo qaadanaysaa nin nin unbaad moodaysaa waana arrin khatarteeda la runtii ila qofku wax walba hadduu ka raadiyo inuu commenty ku helo ama inuu ku helo waxa weeye dee dad badan inay daawadaan isagoo aanu eegeyba maxaaraan baa bise xalaal waxaana doonaysa ama aad samaynaysa mushkiladdeeday leedahay waxaa kaloo ka mid a inaanay maradaasi noqonin allaa yakuuna libaasa shuhra waa caamtaasi oo rag iyo dumar midda looma ogola maradaa loo yaqaano libaasu shuhra waa maro dadkuba aanay oqoon oo qofku marka uu soo marana ama dadka uu dhex maro uu ka noqonayo tuka baalcad oo maradaa uu xidhan yahay dee dadka oo dhani ay eegayaan oo lala yaabanya thawbu shuhra la yidhaahdaayo lama ogola raggiina looma ogola dumarkana iyo in maryaha ay xidhan tahay aanay shabihin kuwii gaalada dumarkii gaalada maryahooda waa inaanay shabihin shuruudaha marka laga helo ayaa xijaabku uu noqonayaa kii sharcigu uu doonayey haddii shuruudaha la waayo haba xidhata gabadho laakiin xijaab ma ah waana arrin runtii baraarujinteeda mudano waxaa laga yaabaa qofkii dumarka marka lagu waaniyo ilaahay ka cabso oo xijaabo inay taa oo miyaan qaawanayn soo anigan wax xidhan macnuhu maaha waxba ma xidhnidoo dee muriya gacan baatay macnuhu maaha laakiin kii sharciga ahaa ee shareecadu ay doonaysay baanu ahayn wey macnuhu marka qadiyadda xijaabkuna runtii dumarka weliba si gaar ah aad baad mooddaa in xijaab la-aantu hadda usoo badanayso iyadoo dumarkii in badan oo ka midii ay kaba tegeen oo xijaabkii sharciga aanay ilaalin qaarkood dee lagaba yaaba inay shaar iyo surwaal xidhaan iyo waxaan dhaamin waxaa kaloo xusid mudan inay jiraan dadka qaarkood oo xijaabka shubuhaad ku furay haddii xijaabkaa shareecadu ay bayaanisay ee xukunkiisu cadi baa qaarkood weliba xataa qaar culimo sheegta ay geliyeen waxa weeye ishkaal xukunkiisa oo waxay aaminsan yihinba xijaabku inuu yahay uun caada walaysa cibaada waa arrin iska caadaah oo caadooyinkana ummaduhu waa ku kala duwan yihiin yihiinoo likulli qawmin caadatuhu qolo waliba caadadooda dee leeyihin iyo dhaqankooda marka waxay leeyihin dadka ay caadada u tahay dumarku inay is asturaan haddee ha is asturaan kuwa dhaqanka iyo caadada ay u tahay inaanay is asturinna dee sidoodaa ha iska ahaadaan rag baa arrintaa ku baaqa ninka la yidhaahdo cadnaan ibraahim ee filastiiniga ah dooduu ka galaa barnaamijka noocaas ee uu ku faafinayo inuu xijaabku aanu cibaado ahayna caadow yahay waxaa kaluu yidhaahdaa gabadhay ku xidhanta hadday istidhaahdo alla ilaah waad qurux badan tahay oo waa lagugu fitnooyo haddaad ku baxdo xijaab la'aan ha is asturto marka hadday is leedahay waxba cidikaa qaadi mayso waad iska fool xun tahayna waxba cidiba kusoo egi maysa kaam lagu odhan maayana ha iskaga baxdo iyadoo iska madax qaawan iyadoo bilaa xijaaba daba fiirso wixiiba wuxuu u celiyey maxay curfigii iyo qofka waxa weeye dee xaaladiisa laakiin taasi waxay ku buraysaa marka uu leeyahay waa caadee cibaado ma aha aayaadkan qur'aaniga maxaa lagaga jawaabaya waaba amar be yudniina calayhina min jalaabiibihina aayaadkan ma keenayo mana ka jawaabayo laakiin dee wuxuu ahayaa hadal mujarada marka inuu cibaado yahay oo aanu caado ahayn waxa inagaga filan amarkaa ilaahay ina faray haddii qolo walba caadadooda loo daynayana dee carab caadadeedu waxay ahayd marka hore inaanay xijaabanin diinta islaamku markii ay waajibisay baa dee xijaabku bilaabmay marka haddii waxuba iska caado un tahay waxaa la odhan lahaa sidaasun ku wada dee dumarow dumarkii carabeed maadaama marka hore baanay xijaaban jiray lakiin arrintu way isbedeshay inay diini tahay oo caadadii laga guuray oo cibaado loo guuray bay caddaynaysaa qodobka kale ah ama uu ku dooday ee ah gabadhu iyadu inay ha isqiimayso oo hadday qurux badan tahayna dadka ka xijaabato hadday fool xun xuntayna waxba yaanay xijaabin taasina waa dood aada u jaban waayo quruxdu ma waxay leedahay qawaacid gaar qawaacid isku waafaqsany malaha quruxda soo ma ogi wax lo odhan karo kow iyo laba iyo saddex iyo afar intaasun baa qofka laga helaa ama gabadha laga helaa qurux badanta intaa haddii laga waayona ma qurux badna maba lahaba raggu iskumaba waafaqsanaa waxaa loo yaqaano quruxda iyo qawaaciddeeda ninba waxbuu quruxdoo yaqaanaa soo ma hal nin la toosani nin la tuur lama tuur lama maqasho mid kula qurux badan baa laga mid kale in la foolxunta soo maaha waana waxay ka mid tahay min nicam illaahi subxaanahu wa tacaala inaan qawaacidda quruxda laynagu koobin ama aan laga dhigin mid aynu isku sii u wada naqaano waayo hadday sidaa noqon lahayd inta qawaacidda waafaqda way yaraan lahayd dumarka intaasaa la isku qabsan lahaa dee soo maaha sixir barar baa dheh lacagda marka marka ilaahay inagam inamam inagu celiliyinba nin waliba dhinacabu dee hortaa banaan wey waxaad qurux u taqaano wey iyadaad ku qanacda ayaad guursan karta sidaa awgeed baanay lahayn quruxdu qawaacid u gaara oo la odhan karo waa la isku waafaqsan yahi marka taa uu leeyahay qofkay ku xidhan tahayna waa dood shaba weey idan raggaa iyo rag lamid mid ninkaa culimo badan baa gaalaysiya mucaasiriinta ka mid a ah. waayo masaladan iyo kuwo kaloo ka daran ba uu leeyahy markaa yani shubahaadkaa lagu furay xijaabka ee gabadhii laga firdhinayo ee maxaa ku culaysiiyey maxaa ku raray kulaylka miyaad arkay waxbaa lagu akrinaya waxaa laga yaabaa dumarka qaarkood inay u dhega nuglaadaan oo xijaabkii ay iska dhigtaa ama ay iska diiso laakiin xijaabku waa quruxda iyo qaayaha iyo sharafta gabadha muslimadda diinteenuna aada bay u ilaalisa dumarka inaanay noqon mid cid waliba aragto oo jirkeeda la yska daawado baa shareecadu ay waxa ku dadaashay waana ilaalin shayga la ilaalinayaa la asturaa soo ma hadda iminka shay markaad doonaysa inaan lagaa arkin de waad qarsataa gabadha muslimadda ahi waa dheeman qaaliya weeye oo in jirkeeda la arkay iyo in la daadaawado iyo aan loo ogolay halka gaaladu ku wado meel walba ay soo dhigeen meel walba hee ay soo dhigeen oo qadarin iyo xishba toona aanay uhaynin de so wax walba kuma xayisiiyaan shaambo xayraanka shanta boqol la siiyo maxaa ku qoran ku sawiran mid tiba qaawan soo ma yani sharaftii bay kaga ciyaareen wey wax walba way ku xayeysiinayeen dawada lagu cadayna way ku sawiran tahay meelaha kale way ku sawirantay cream la ismarmarinayay ku sawiran tahay macnaha meelba umay reebin weeye wax kasta way ku xayeysiiyeen laakiin gabadhii muslimadda ahayd waa la ilaaliyey si ay u noqoto dee marle arago ninkaa dee ay xalaasha u tahay waxa weeye uu u arko shaygana marka la ilaaliyo marka aan la ilaalin dee la dayaco way kala duwan yihin dabcan marka diinta islaamku aad bay u ilaalisay gabadha muslimaddana waxaa laga doonaya xijaabka sharcigaa ah inay ilaaliso weliba inay u aragto inay ka sharaf badan tahay taani xijaabka xidhnayn yaan lagugu harawsanin dad dumarka badankoodu soo kuwaa iska wada socya bilaa xijaab maxaa adiga keligaa sidan kaa dhigay maya waxaa la doonaya qofku inuu noqdo qof ku faana diintiisa iyo dhaqankeeda wanaagsan uu ku dhaqmay oo haddaad rag tahay ama qof ragga tahay muuqaalkii diinteenu ay sheegteen lagu sharfay qofka ragga muslimka ah waa inaad ku faantahay yani inuu ad u aragtaa inaad ku sharfantay hadday gar tahay hadday khamiis tahay ad yani waxaan u jeedaa haddii ay tahay dee inaan kuraamaha hoos loo dhaafin ood kor u ilaaliso ama aad ka ilaaliso inaad isbaalka waxa loo yaqaano ku dhacdo waa laga yaabaa in loo sameeyo iime iyo dhaliilo oo gabadhiina xijaabka lagu dhaliilo ninkiina lagu dhaliilo maxay garhka haddii laba maalmood garhka lagugu caayo ka warrantaa kan waan gebigiisa baan iska xiiro waad jabtay dee waa laga adkaaday bay ka dhiganta marka dadyaw badan baa jiro mid garhka wax ka sheegay iyo mid xijaabka wax ka sheegay ba isugu jira laakiin haddana ogsoonowo dhammaantood waxay isla ogoliyiin gabadhaa xijaabadha inay sharfantay ninkaa diintu ka muuqataana waa sharfiye khamiiskaaga markaad xidhanta iyo koofiyadaada iyo kitaabkaaga aad iska sidato xataa haddada sheekhu weyn ahaan dadku sheekh bay ku yaqaana soo ma haddii lagu yeedhi maaa lagu odhanaya sheekhow soo ma xataa waaniyaan lagu odhan maayo waa lagaa yara ilaalinaya soo ma hadda waa sharafta iyo qiimaha weyn gabadhina sidaas la egde sheekhaddaay baa lagu yeedhaya so hadan magaceeda xataa la garan markay iska xijaabantay ilaashanta halka ka kale wax walba loogu yeedhiya haddii la doono marka yani mar walba diinta oo lagu dhaqmo oo la muujiya waa sharaf marnaba sharaf dhac ma aha marnaba shay waxa weeye qofku uu ka dareemo ka qaloodo ma ahade waayo haddii aad cizada iyo sharafta meel kale ka raadisada waad ku lumaysa sharaftu waxay ku jirtaa diinta barashadeeda ku dhaqankeeda iyo muujinteeda si waloo loo hadla ninkii iska hadlaya iska hadla berri ka maalin isagoo ku ammaanayo badarkiisa ama kuu soo noqday oo khaladkiina ka soo noqday waayo waxaa sidaa u leeyahy rag badan oo dhallinyarada ka mid oo marka hore iska multasimiin ahaayo diintu ka muuqatayo ayay baad marka dambe isagoo garhkiina xiiray ee timihiina si u yaro kala dheereeyey yacni dadkiisu dhinac ka raace badbood diinteenuna maaha dee dadkaaga dhinac ka raace waa ku dhaqan wey in lagu dhaqmo la muujiyo waaya fi sanati alkhamisa sanadii shanaad dhexdeeda nasalat waxaa soo degtay aayat alxijaab alkhaasati ee u gaarka ahayd binisaa'i rasuuli sala allahu aleyh wasalam wahiya qowluhu tacaala waida sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab dalikum aطharu liquluubikum wa quluubihin walamru lizawjaati nabiyi sala allahu alayh wasalam amarka la amray dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xijaabka iyo jilbaabku amrun linisaa'i ilumma waa amar la amray sidoo kale dumarkii kale ee ummadda nebi moxamed alayh isalaatu wasalaam ee muslimaadka ah liqowlihi tacaala baana arrintaa tilmaamay yaa ayuha nabiyu nebi moxamedow qul liaswaajika waxaad u sheegtaa amaba aad fartaa ooriyahaaga wa banaatika hablahaaga wa nisaa'i lmu'miniina iyo dumarkii raggii mu'miniinta ahaa dumarkooda yudniina alayhinna inay jidhkooda kusii daayaan min jalaabiibihin jeebkooda walculamaau culimadu mutafiquuna waxay isku waafaqsan yihiin ala mashruuciyati satri lmar'ati inay mashruuc taho shareecadu ay jidaysay gabadhu inay asturto lijamiici badaniha jirhkeeda dhammaantii bima fi dalika iyadoo taa ay ku jirto la socoto satru lwajhi walkafayn wejigii iyo labada kaf kafku waa intaa laga farxashee inay asturto wakhtalafuu waxay isku khilaafeen fii wujuubi dalika arrintaa waajibnimadeeda ma waajibba mise ma aha haddaba wejiga labada kafa loo jeedaa garo faqaalat aa'ifatun qaybo culimmadii ka midii waxay sheegeen biwujuubihi in wejiga iyo labada kaf asturidoodu gabadhii waajib ku tahay wa ukhraa qolo kale oo culimmadii ka ahna waxay sheegeen biannahu mustaxabun inay sunno un tahay wa jawasuu qoladaa dambe waxay u ogolaadeen laha gabadhi kashfa alwajhi waalkafayn inay muujin karto wejiga iyo labada kaf waraajixu se raajixay waxa weeye alwujuubu inay arrintaasi waajib tahay anlaa yakuuna ikhtilaatun bayna annisaa'i waarijaal waxyaabaha la sharciyey waxaa ka mid ah inaanu wax ikhtilaadah idhex marin raggii iyo dumarkii ilaa maca dii maxramin in qof maxram u hay gabadhii uu weheliyo mooyaane wa huwa caamun linisaa'i nabiyi sala allahu alay wa wagayrihin arrintaasna waa xukun caam oo ka wada dhexeeya dumarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dumarkii kale muslimaadka ahaa liqowlihi sala allahu alayh wasalam arrintaana waxaa u daliila oo tusinaya hadalka uu rasuulku yidhi laa yakhluwanna rajulun ninna yaanu la gaar noqonin bimra'atin gabadh ilaa maca dii maxramin in maxram uu weheliyo mooyaane wahada caamun ayda kanna waa xijaab ama waa xukun caam ah weeye wa fii hada alcaami sanadkaa shanaad ee hijrada dhexdiisa furida alxaju xajkii baa waxaa lagu faral yeelay calaa man istataaca ilayhi sabiila qofka wadda ahaan iyo awood ahaanba u helay inuu xajkii gudan karo liyatajamaca almuslimuuna si muslimiintu ugu kulmaan fii makata maka oo wayatacaarafuu ay isu bartaan wayataxiduu ay midoobaan as'ila mataa nazalat aayat lxijaab goormay soo degtay kam qisman yanqasimu lxijaab imisuu u qaybsamayaa xijaabkaa dumarka la faray mal awalu ka muxuu yahay ma haani ka labaad muxuu yahay ma haaliu ka saddexaad muxuu yahay waa saddex nooca waxaad soo martay laba caama iyo mid khaasa soo ma mataa furida alxaju goormaa xajkii la faral yeelay khulaasadaa waa la soo akrinaya khulaasatu asanati alkhaamisa min alhijra intanaa aynu raacin ma badnin addarsu thaani walcishruuna darsiga labiyo labaatanaad alsanatu asaadisatu min alhijra waa sanadii lixaad ee hijrada waxaynu arki doonnaa ghasawaatuha duulaamadii dhacay sannadaa lixaad iyo islaamu humaamata humaama binu uthaal islaamnimadii uu islaamay wactiraafuhu iyo qirashadii uu qiray islaamka iyo qiimihiisa fi sanati saadisa sanadii lixaad ee hijrada dhexdeeda xadatat waxaa dhacday ghaswatu bani laxyaan nimankii banulaxyaan la odhan jiray duulaankii lagu qaaday duulaankaasoo sababtiisu ay ahayd liqadrihim burintii ay sameeyeen walam yakun manuu ahaanin fiihaa qhaswada iyo duulaanka xarbun wax dagaal ahi waayo liannahum iyagu harabu way baxsadeenba wa fiihaa isla sanada lixaad ee hijrada xadatat waxaa dhacday ghaswatu lghaaba duulaankii lagu qaaday meesha loo yaqaano haaba xasalat fiiha duulaankaa dhexdiisa waxaa dhacay munaawashaatun istuurtuur qutila fiihaa dhexdeeda lagu dilay muslimun wa mushrikaani qof ka mida ama saxaabadii iyo laba gaal ayaa ku dhintay istuurtuurkaa dhex maray ee muslimiinta iyo gaalada wa fiihaa isla sanadan lixaad xadaat waxaa dhacday gaswat lxudaybiya duulaankii lagu qaaday xudaybiya walam yaxdud fiha xarbun iyadana wax dagaal ahi kamuu dhicin sababtuna waxa weeye xifdan ilaalin la ilaalinayo calaa xurumaati lbeyt alxaraam beydkaa xurmada leh sharaftiisa iyadoo la ilaalinayo maadaama xudaybiye ay aada ugu dhowdahay xaramka oo dee xuduudda xaramka ay kaabiga u saaran tahay wa fii haadihi sana isla sanada lixaad dhexdeeda aslama waxaa islaamay humaamatu bnu uthaala saxaabigii la odhan jiray humaamatu bnu uthaala bacda an caamalahu rasuulu sala allahu aleyh wasalam wuxuu soo islaamay bacda an caamalahu kadib markii uu kula dhaqmay alrasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku bimuntahaa makaarimi alakhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan tii ugu sii fiicnayd ama akhlaaqda wanaagsan tii ugu sii fiicnayd markuu kula dhaqmay oo muntahaa makaarim lakhlaaq waxa weeye akhlaaqda wanaagsan teedii ugu wanaagsanayd ee wanaagga badnayd ayuu kula dhaqmay wa bacda islaamihi humaama markii uu soo islaamay kadib qaala lirasuuli sala allahu alayh wasalam waxaa rasuulka uu ku yidhi wallaahi ilaah baan ku dhaartay yaa muxamedu muxamedow maa kaana calaa cala alardi arlada dusheeda ma saarnayn oo kuma sugnayn min wajhin weji iyo qof abqada ilaya aan ka necbaa min wejhika wejigaaga faqad asbaxa wajhuka wejigaagu maanta waxa uu noqday axabba alwujuuhi wejiyada kaan ugu jecelahay kullihaa dhammaanteed ilaya xaggayga wallaahi ilaah baan ku dhaartay maa kaana cala alardi min diinin arlada dusheeda may ku sugnayn diin abqada ilaya aan ka necebahay min diinika diintaada faqad asbaxa maanta waxa uu noqday axabba diini kullih diin diin dhammaanteed ta loogu jecel yahay ilaya xaggayga wallaahi ilaah baan ku dhaartay maa kaana min baladin ma jirin deegaan abqada ilaya aan ka necbaa min baladika deegaankaaga faqad asbaxa maantana waxa uu noqday axabba albilaadi ilay dhulalka ilaahay halka aan ugu jecelahay sannadan lixaad ee hijrada waxaa dhacay amaba uu ku tilmaamayaa halkan laba qodob duulaamadii la qaaday sannadaa lixaad waxaa si gaara ah uu usoo qabsaday sidoo kale islaamnimadii thumaamatu binu uthaala alxanafi alxanafi haddamaha xanafi buu hayaa xilligaa xanafiyiyi maalikiya toona may jirin waxa weeye waa min bani xaniifa ayuu ka soo jeeday waayo haddaba sannadan lixaad ee hijrada waxyaabihii dhacay ama duulaamadii dhacay waxaa ka mid ahaa ghaswatu bani laxyaan banu laxyaan waa reer ka mid a ah reerihii carbeed rasuulku duulaan buu ku qaaday calayhi salaatu wasalaam sababtuna waxay ahayd rasuulka u yimaadeenu islaamnimay u muujisteen waxay yidhaahdeen waxaad nagu dartaa waxa weeye cidna bartay islaamnimada oo dacwadda nagu dhex faafisa oo waxna fahamsiisa waxa weeye nagu dar markii dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam warkoodaa uu dhageystay baa saxaabadii qayb ka mid a ah ayaa waxa weeye uu ku daray markaasaa sideed ninna way direen labana quraysh bay ka iibiyeen sideedna halkii bay ku direen labana quraysh bay lacag ka siisteen u gacan geliyeen markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dullaankaa uu ku qaaday marka wax dagaal ahi muu dhicino way yaaceen markiiba waxaa kale oo dhacay waa duulaamadii sannadaa lixaade ghaswat lghaaba duulaankii lagu qaaday meesha loo yaqaano haaba waa meel u dhaxaysa maka iyo madiina rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaa waxa uu ugu baxay niman duulaan ku soo qaaday geel rasuulkuu lahaa calayhi salaatu wasalaam oo halkaa degana oo dabeetana ninkii raaciga ahaana dilay geeliina kaxaystay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaalkaa uu ku qaaday iyo duulaanka marka waxaa dhacay istuurtuur munaawashaa munaawashaad istuurtuur baa dhaco waxbaa la ysyaro weydaarsaday dad badina kumay dhimaneen saxaabi iyo laba gaal baa ku dhintay isla sannadaa lixaad waxaa dhacday ghaswat xudaybiya duulaankii lagu qaaday meesha loo yaqaano xudaybiya laakiin dagaalmuu dhicin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dagaalkaa wuxuu u qaadi waayey isagoo ilaalinaya xurmada maka maadaama xudaybiya ay kaabiga u saaran tahay xuduuddii xarabka waxay u jirtaa waxaan ka badnayn labayo labaatan kilomitr qiyaasta marka iyadoo xurmadii beydka la ilaalinaya si aan arbush iyo rabash iyo dagaal loo gelinin maka iyo hareeraheeda ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaalkaa aanu ridin oo ka gaabsaday isla sanadan lixaad waxaa soo islaamay baa sheekhu sheegay thumaamatu binu uthaalah haddaba thumaama binu uthaala ma wuxuu soo islaamay sanadan lixaad mise wuxuu soo islaamay xilli kale oo aan sannadaa lixaad ahayn khilaaf baa ku jira sheekhu wuxuu qaatay isagu sanadii lixaad inuu soo islaamay sida raajixayna waxa weeye humaamatu bin uhaal wuxuu soo islaamay bacda ghaswati khaybara dagaalkii khaybar lagu qaaday kadib ayuu soo islaamay oo dee inoo soo socda inu arki doona insha allah hadaba humaama bin uthaala ah, ninkaa isaga ahi waxaa soo qabtay ciidan rasuulku uu diray calayhi salaatu wasalaam oo roonda ahaa ama aan idhaahda sariye ahaa ayaa soo waxa weeye qabtoo gacanta ku soo dhigay mar allo markii ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u keeneen waxaa la amray in lagu xidho tiir ka mida ah tiirarka masaajidka in lagu figeeyo ayaa la amray rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu amar ku siiyey ninkaa in si wanaagsan loola dhaqmo tiirkiibuu maalmo ku xidhnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu soo maro waxa uu ku oran jiray isagoo la hadlaya wuxuu ku odhan jiray maxaad haysa yani maa cindaka ya humaama thumaama bal iska waran wuxuu dhaha cindii khayrun ya muxamed muxamed muxamedow khayr baan haya waan wanaagsan ahay wuxuu u raacin jiray dabeetana in taqtulnii taqtul daa dami wa in tuncim tuncim calaa shaakiri wuxuu odhan jiray haddii aad i disho nin magtiisa aan lagaaga hadhayn baad dee dishay oo reerkiisa dee waxa weye hormood u ah haddii aad isii dayso oo aada iska kay fasaxdana nin abaal ka celiya ayaad sii daysa waxaa kaloo rasuulka uu ku uhi wain turid wain turid eh, turiidu lma wain kunta turiidu almaala fasal maa shita haddaad maal iga doonaysana waxaa doonto i weydiiso waan ku siini kadib baa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam saxaabada wuxuu ku yidhi atliquu humaama waar humaamaha la sii daayo fasaxa lama odhan soo islaam shardi lagama dhigin colaad kale lama gelin lama cadaadinin waa la yska fasaxayba mar alla markii uu baxay mabuu fogaanay intuu meelaa masaajid ka fogeyn teguu soo maydhay buu soo noqdo wuu islaamay islaamnimadii buu sidaa ku qaatay kadib baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu dabeetano kala hadlaya intaanu islaamin ka hor xaaladii sida ahayd wuxuuhi marka koowaad nebi maxamedow ilaah baan ku dhaartay bani aadamka arrada dushooda jooga ama ku nool adigaan kuugu necbaa markii hore maantana adigaan kuugu jecelahay diimaha marka laga hadlayo diin diintaa adiga lagugu soo dejiyay baan ugu necbaa maantana iyadaan ugu jecelay marka laga hadlayo deegaanada iyo dhulalka waxaan ugu necbaa dhulka adigu aad ku nooshay oo madiine ah maantana iyadaan ugu jecelay macnaha islaamnimadiibaa hal mar ra'san calaa caqib ayaa bedeshay oo islaamnimadiibaa qalbigiisa saamaysay markaasaa weliba rasuulka wuxuu ku yihi alayhi isalaatu wasalaam waxaan doonayaa inaan cumraystee ka war waa markuu de islaamay ee islaamnimadii uu qaatay ee rasuulkuna si wanaagsan una dhaqmay ogsoonownoo wax badan badan gaalada wax yacni mar walba kumay soo islaami jirin uun cadaadin iyo baqasho xaaladaha qaarkood baa dhaqan wanaag waaba siday u badnayde iyo akhlaaqda qiimaha le ay ka arkayaan rasuulka iyo saxaabada ayay ku soo islaami jireen waana ta laga doonayo qof kasta oo daaciya dacwad markaad hayso daaci tahay dadka diinta ugu baaqaya waa in dhaqankaagu dadka uu saameeyaa qabla qowlik intaadan hadlin ee afkabaadan kala qaadin waa in dhaqankaaga lagugu qiimeeyaa waayo mar kasta oo dhaqankaagu wanaagsan yihi waa mar kastoo ummaddu kuu soo joogsanayso waxa aad sheegaysana ay dhegaysanayaan sidaa awgeed baa kari wuxuu arkayey qaabka la yaab kale isagana loola dhaqmayo iyo sida saxaabadu ay u wada dhaqmayaan iyo sida ay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ula dhaqmayaan ee la yaab kale marka qofka daacigaa ah, taasaa looga baahan yahy waayo qowlkaa ficilkaa ka saameyn badan qowlka dadka inta aad ku saamayso ficilka aad samaynaysay kaa arkaya ayaa ka badan waxa hadal aad ku saamayso alficlu ablagu min alqowl sida awgeed bay ti daaciga in aad uga taxadaro waxyaabaha dacwadda uu wado dhantaali kara oo haddii ummaddaa kale baadan ka dhaqan duwanayn kitaabun baad sidataa mar marna dadkaad wacdidaa laakiin markaad sii baxdid adigiiba ma hadde kii dadka wacdiyay ma tihin dulqaadkii baa kaa maqan isagu ma ogid dadku markaad dacwad sheegayso mid baa kaa hor imanaya mid baa ku diiday mid baa ku odhanaya soo gaabi kelmadda midba waxbuu ku odhanaya haddaad mid walba u jawaabto ka hor oo kala qabto maxamaad soo kordhide soo ma maxamaad soo kordhi daaci marka ad tay macnaheedu waxa weeye qalbigaaga waa inaad ka saarta waxa loo yaqaano yani mar walba istifaaca sabir baa lagaaga baahanya alsabru cala aladaa fiih oo dee ummadda ilaahay waa noocyo badan yihin kuwoodii wanaagsanaa waabay fiican yihiin kuwa dacwaddu ku socotay ee xoogga la saaraya waa kuwi waa kuwii liitay soo ma hadde dee kuwaa liitay cid walibay ku jirta mid markaas dadka wacdi ku dhaha waxba ha noo sheegi inay iska fadhiiso de waana sabirtaa dad wadan kartana wado hadii kalena dee dhib ka dhalanaysa iska fadhiisade boor bay leedahay mid baa ku odhanaya waad dheeraysa sheekha naga soo gaabi dad taa maano ku wacdiye sida ay leedahay waa ku siday madaxishooriy ama dagaal bayt laxmara ka hor sax maa waanay dhacda qaar qaarkood qof dhan oo daaciyo qof dadkii u wacdiyay ka mida ah baa hadal ku tur ooba la kala qabtayba maxaad soo kordhisa labada nin kala qabtin baa ku xigta ma ama sheekha ninka ka qabta de intaas lagu dambaynaya idan yaani dhaqanka waa inaynu dadka ku saamaynaa iyo waxay inaga arkayaan sidaa awgeed ba markaa ninkani markii uu islaamnimadii qaatay rasuulka wuxuu ku rasuulka ilaah waan inaan cumraystaan doonayaa maxaad igula talinaysa rasuulku wuxuu ku uhi alayh isalatu wasalaam iska cumrayso wuu u fasaxay hadda maka gaaladii baa haysatay ogow mar alla markii magaalada maka uu soo galay ayuu talbiyadii ku dhawaaqay waxaana culimada siiradu leeyihin waa awalu man dakhala makkata mulabiya waa qofkii ugu horreeyey ee muslimiinta ka mid ah ee isagoo talbiyeysanaya oo talbiyadii ku dhawaaqaya magaalada maka gala mar alla markii maka uu galay arkay inuu talbiyeysanayo qoladii gaaladu waa quraysh way qabteenba waxay ku yidhaahdeen oo aadnaba diintaadii baad bedeshay umaamow ilana odayo oo dee odayaasha la yaqaana ayuu ka mid ahaa caanka wuxuu ku uhi diintaydii ma bedelina haddaan tii saxda ahayd qaatay islaamnimadii baan qaatay hadda markaa markuu arkay inay xoogaa yaro cadaadinayaan buu dhaar ku maro wuxuu yidhi markaa waxay degeen iyagu dhinaca maka ayay ka xigeen maga waxaan la dhinaca yamaneed bay ka xigeen maka oo dariiqa yaman taga ee ay ka helaan basaadka iyo sahayda nimankan gaaladu oo qurayshi meelihii la soo marayay baa ninka reerkiisu deganaa wuxuu ku uhi maanta wixii ka dambeeya wax dhuuniya oo idiin soo marayo dariiqaas haddaad tihiin ree maka ma jiri doonto firina idinka iman mayso ku talagala makiinad dee waa meel lama degaan oo aan beera lahayn oo yani aan waxba bixin bay dee ahayd markaa dee waxay ku noolaayeen maxay safaradaa uga imanaya marna shaam marna yaman uga imanaya ay ka soo adeeganayaan cunaqabatayn buu saaray waanu kaga dhabeeyey ilaa markii dambe warqad ay rasuulka u direen calayhi salaatu wasalaam iyagoo leh qaraabanimada iyo xigtanimadan kugu baryaynaaye ninkaa nagala hadal rasuulku deetana warqad buu u qoray uu leeyahy bal humaamow hadalla u yaro fudaydii oo u siida yani waxa weeye cunaqabatayntaana ka qaada marka sidaasaa saxaabigaasi markii dambe waxa weye kusoo islaamay markiibana dee waa kaa noqday daaciga iyo in gaaladii cadaadiisuu dareensiiyo fi sanati saadisa sanadii lixaad xadatat waxaa dhacday ghaswatu bani laxyaan banu laxyaan duulaankii lagu qaaday liqadrihim baanay keeniyo ku dhacday taasi ballanburintii ay waxa way la yimaadeen walam yakun fiihaa xarbun wax dagaal ahi muu dhicin waayo liannahum harabu way baxsadeen wa fiihaa isla sanadda xadaat waxaa dhacday gaswat اlgaaba duulaankii la magac baxay gaswatu algaaba xasalat fiihaa duulaankaa dhexdiisa waxaa dhacay munaawashaatun istuurtuur qutila fiiha muslim wa mushrikaan ay ku dhinteen saxaabi iyo laba gaal laba ninoo gaaladii ka mid a wa fiihaa isla sanadii lixaad xadaat waxaa dhacday gaswat اlxudaybiya walam yaxdud manuu dhicin fiihaa duulaankaa xarbun wax dagaal ahi xifdan iyadoo la ilaalinayo calaa xurumaati albeyt alxaraam guriga xurmada loo kacbada ah iyadoo sharaftiisa la ilaalinayo wa fii hadihi sana isla sannadaa lixaad dhexdeeda aslama waxaa soo islaamay humaamatu binu uthaalah ayaa soo islaamay bacda an caamalahu rasuulu sala allahu alayh wasalam bacda an caamalahu rasuulu sala allahu alayh wasalam wuxuu saxaabigaasi yani islaamnimada qaatay kadib markii rasuulku uu kula dhaqmay bimuntahaa makaarim alakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan teeda ugu sii fiican yani dhaqan wanaagsan baa la tusay wa bacda islaamihi islaamnimadiisii kadib qaala lirasuuli sala allahu alayh wasalam waxaa rasuulka uu ku yidhi wallaahi ilaah baan ku dhaartay yaa muxamedu muxamedow maa kaana cala alardi arlada dusheeda kuma sugnayn min wajhin weji ama qof abqada ilaya aan ka necbaa min wajhika wejigaaga yadda adiga faqad asbaxa wajhuka wejigaagu maanta wuxuu noqday iyo inaan ku arkaa axaba alwujuuhi kulliha wejiyada kale loogu jecel yahay ilaya xaggayga wallaahi ilaah baan ku dhaartay maa kaana cala alardi min diinin arlada dusheeda kuma sugnayn diin abqada ilaya aan ka necbaa min diinika diintaada faqad asbaxa waxa uu noqday axaba diini kullihi diimaha ka loogu jecel yahay dhammaantood ilaya xaggayga ayaa diintaada islaamku ay noqotay wallahi ilaah baan ku dhaartay ma kaana min beladin ma jiro deegaan abqada ilaya an ka necba min beladika deegaankaaga iyo wadankaaga faqad asbaxa wuxuu noqday maanta axaba albilaadi ilaya dhulka halka aan ugu jecelahay as'ila mataa xadaat goormo ayay dhacday ghaswatu bani laxyaan mataa xadaat goormay dhacday ghaswatu lghaaba mataa xadaat goormay dhacday ghaswatu lxudaybiya man aslama yaa soo islaamay fii hadihi sanati sanada lixaad maada qaala lirasuuli sala allahu alayh wasalam ninkaas sannadan soo islaamay waa sannaddii lixaade muxuu rasuulka ku yidhi bacda islaamihi islaamnimadiisii kadib wallahu aclam wbillahi towfiiq wsala allahuma cala nabiyina